alxamdulilahi rab lcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacdu waxaan ku dhex jirnay kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniy waxaan soo dhamaynay kitaabu ahaara kitaabu salaati hada kani kitaabu salaati salaadii kitaabkeedii weeyaan baabu lmawaaqiiti baabu bayaani xukmi lmawaaqiit waqtiyaalkii xugunkoodii cadayntiisiiba u baab yahay haadaakani baabu bayaani xukmi lmawaaqiif waktiyaalka dadayka kusoo arooray cadayntiisi lagu baabiya baabka marka salaadiibuu gela meeshan ka gela wuxuuna ka bilaabay awalan waktiga salaada saad ogtihiinna shuruud bay leedahay arkaanna waa leedahay shuruudii bauna u horumariyey oo intuusa gelin salaadii arkaanteeda shuruudeeda u soo horumariyey sababtu waxay tahay shuruudu salaada waa ka horeeyaanba shuruudu salaada bay ka horeeyaan shardi iyo rukni rukniga waa wixii lagu dhex sameeya salaada dhexdeeda shardina waa wixii salaada intaada gelinba ka hor lagaa rabo inaad soo buuxid waxyaabaha lagaa rabo marka waxaa ugu weyn dahaarada dahaaradiina wau kasoo hadlay waxyaabaha kaloo lagaa rabo waxaa kamid a ah dukuulu lwaqti waqtigii inuu soo galay waa shardi satru lcawra a ah inaad cawrada asturato istiqbaalu lqibla kamida marka waxyaalaha waa shuruud salaa marka inaad marka waxyaadahaas marka hormarina musanifka arkaan salaa wuxuu ku dhex sheegi doonaa baabu sifati salaa baabuu baabaysan doona wuxuu ku dhihi doonaa baabu sifati salaati salaada sifadeeda markuu ka hadlayo meelahaas arkaanta ku sheegaa wixii intaan kasoo horeeyay badanaa waa khushuuc iyo waajibaad iyo waxyaalahaas ayuu uga warramay waqtiga ugu hormariyey marka can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma ana nabiy allahi sala allahu alayhi waalihi wasalama qaal nebigu waxau yidhi waqti duhri duhurka waqtigiisa idaa zaalat ishamsu qoraxda haddii ay yeelato oo ay cirka dhanka galbeed uga yeelato weeyaan duhurka waqtigiisa wa kaana uu ahaado zillu rajuli ninka hooskiisa ka dhuulihi dherarkiisa oo kale waa waqtigeeda ilaa inta uu jiraayo maa intii lam yaxdur uusan soo xaadirin uusan imaanin alcasru ay waqtu lcasri casriga waqtigiisa intaan la gaarin wuxuu ku yidhi waqtiga duhurka waa markay qoraxda cirka bartankiisa sabiji samaa ay dhanka galbeed ay uga leexay oo zawaal aan la yihaahdaayo waqtigaas duhurkaa bilaawdo taas waa kow ilaa goormuu duhurka ku egyahay wa kaana arajulu ka duulihi maa lam yaxdur lcasri intii uu rajulku qofku dararkiisa oo kale uusan ahaanin intaysan salaad casir soo gelin tafsiir maxaa yeele waktiga uu qofku dararkiisa la ekaado casiraaba soo gelaya marka ilamata marka waxay noqonaysaa waxay tahay duhurka awqaadan awalan ilaahay subxaanahu watacaala dadka u fududeeyey cibaadaad yuriidu allahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra saacad laguma xerin xisaabaad laguma xirin wax ay ummadda dhan ay u wada jeetaa salaada waqti looga dhigay soonka waqti looga dhigay xajka waqti looga dhigay intaa maxaa loo cibaadada nin reer baadiye iyo nin reer magaalo xisaab bartay labadaba waa wada xusaysaa saa darteed xisaabaadna lamaba aadin ninkii baadiye joogana waxa waa fahmi karaa ninkii magaalo joogana waa fahmi karaa sharciga xigmadiisi a marka midaan dad baa marka waxay u malaynaya xisaabaad keliya ictimaadaya sheekh maxamed jamaaldiin alqaasimi oo culamada shaam mid ahay waxyaabaha uu aada uga digay waxaa kamid ah dadka mu inay ku xisaabtamaan awqaad bis ah la xisaabo inay ku xisaabtamaan xisaabta haddii jadwal la dejiyo oo loo dejiyo ixtiyaad ahaan dhib ma laha oo haddii matalan daruur timaado ama ay ama qoraxda la arki waayo o kale in xisaabta la aado waa fiican tahay laakiin inta kale waa inuu imaam muadinku uu ilaaliyo salaada uu ka ilaaliyo waktiga uu ka ilaaliyo qoraxda duhurka waktigiisi uu ka bilaabay lana salaada duhur iyadaa ugu horeysa salaadaha lana nabigu sal llahu alayh ali wasalam wuxuu yihi asalaatu luula ayuu ka cabira salaada hore marka waktigeeda goorma u bilaawda waktiga marka laga hadlaa waxaa jiro ood kala ogaanaysaa wakti awalil wakti ah iyo wakti ikhtiyaari ah iyo wakti idiraari ah awqaada waa inahaas idaa zaala fi shamsu awali wakti duhur waxuu bilaawdaa waktigiisu markaas ay qoraxdu cirka ay waxyar oo dhanka galbeed ay aado duur soo gala goorbuu marka ku egyahay oo watiga idiraarigiisa watigiisa idiraariga waqtigiisa yani karaahada tukaraahadiisa waa goormo wa kaana dillu rajuli ka dhuulihi oo ninku dherarkiisu ou ahaado wa kaana dillu rajuli qofka hooskiisu ou ahaado ka dhuulihi dherarkiisa yani waqtigaa duhur waa dukan karaa ilaa intaasuu duhurku dukan karaa hadii la dhaafo maa lam yaxdur la galo oo qofkii hooskiisa iyo isaga ay soo ekaadaan ziyaadana weliba ay sii jirto casr baa bilaaba waa u dhamaata marka waxaad uqiyaasi kartaa waxay tahay marka aad kitaabkaas oo kale dhulka saas u taagtid qoraxda hooskiisa aada cabirto kitaabkan dherarkiisa iyo hooskiisu markay isla ekaadaan waxaa weyaan waktiga duhurka markaas gabaad sii joogaa dhamaan raba lianna haddii hoos oo waxyar dheeraado afiraada galo oo dhamaata dha waxaa kaloo iyadana aada ku baraarugsananaysaa masalo kale waa daruuri marka lagu leeyahay shaygu marka hooskiisa la ekaadaa duhurka uu ku dhamaadaa waqtigiisa waxaad ka goynaysaa shay isjawaal siwaa say isjawaali say isjawaal hooska jawaalka hoosay leeyahay sharaxdu marka ay madaxaaga ku taagan tahay adiga taas yar ayaa jira faydu zawaal faydu zawaalka kitaabka kuma jira inaad ka geyso faydu zawaal lana sab awalku waa jireen magaratan marka intaas hooskaas jarka ama ka geysa idan marka waa maxay shaygu marka uu la ekaado hooskiisa shayga iyo hoosku markay isla ekaadaan qofku afar ragcoo dawra wakti uu ku dukada waa sii haystaa leana intuu afar ragcad dukana hoosku isla markii la imaanayo mogtaas laakiinse wixii ka dambeeyo saacadda daqiiqadaha ka dambeeya hooska waa sida wou ka dheeraanay marka shaygii dow waqtigiisa waa dhamaanaya waqti duhri xubuurka awel waqtigiisa waa zawaalku marmarka waqtigiisa ugu dambeeya nisfo kalena waa goormo idaa kaana dillu rajuli misla qofku marka uu noqdo hooskiisa ou la ekaado isaga majaada khaliilan xeerna oo ku darmo xayaan ku darayna maxay sababtaan ku darayna waa maxay say zawaal ka geynayna duhurka waktigiisa iqdiraariga marka waa maxay iqdiraariga waa waktiga daruurada ee duhur aada gaarisii karta waa maxay waktigiisa iqdiraariga wuxuu gaaraa duhurka ilaa iyo casarka inta uu ka dhamaanayo ilaa iyo qoraxda ka dhacdo wakti iqdiraariyaa jira waktiga iqdiraariga maxaa laga wadaa musaafirku hadda qofka ad musaafirku waa mudar soo maa qofka musaafirka waa xaalatu daruuro ku jira salaadiisa duhur ilaa goormuu tuka karaa musaafirka ilaa iyo casr oo ka dhamaada waa tuka karaa jaji taakhiir oo samayn karaa hadoo doono marka waqti idiraarki duhurka ilaa qoraxda ka dhacda waa jooga lidalika culamada markay ka hadlayaan taarif salaad waa la dila ay leeyihiin ilaa goormaa la dili karaa le xuduud iyo shubahaadka laga ilaaliya fiican salaada duhur hadduu duka waayo waxaa lagu dili karaa markay qoraxda dhacdo wax cudurdaarna waa la tiraa meesha laga baabicina lana ilaa ay qoraxda ka dhacdo nooc duhura oo laguka karaa jiro matalan qofka musaafirka ayaa duka karo waxaa dukan kara qofka hadarka ah laakiin xaalatu daruuro oo naadir ah ay qabsato ayaa jamci kara salaada lana nebigu madiino ku jamciyo lian laa yufrija ummatahu xuduur haftiisa biraargan ilaa meelahaasu gaari laakiin bilaa daruura uma gaari kari ogow bilaa daruura xaaraamay noqonaysaa marka yaqsiduhu rabuuxu waqtigiisa idaa zaalat ishamsu qoraxda haddii ay yeelato weeyaan wakaana una ahaado dillu rajuli qof wakaana u ahaado dillurajuli qofkii hoostiisa ka dhuulihi dherarkiisa oo kale maa intii lam yaxdur ounan imaanin alcasru waqti lcasri casriga waqtigiisa intaan la gaarin halkaan waxaa ka faa'iideysana duhri casri waqti uma dhexeeyo waqti udhexeeya ma jira hadduu duhur tago casrigaa ku xigo oo shay iyo hoostiisa hadday isla ekaadaan oo hoosti oo xoogaa sii bato casr baa la gelaa duhurna waa u dhamaa iskuga dhacay labadooda wawaqti lcasri casarka waqtigiisana maa intii weeyaan lam tasfara aysan doordoor noqonin aysan jaallo noqonin shamsu qoraxda wawaqti lcasri casarka waqtigiisa casarka waqtigiisa waqtiga ka bilawda waa kuu sheegay oo wuxuu ka bilawdaa duhur markuu dhamaado casar ha ku xigo waqtigiisu ilaa intee in leeg ku egyahay maa lam tasfara shamsu intaysan qoraxdii jaallo noqonin oo qoraxdii hadday noqoto iyadoo guduud ama jaallo oo kale midabkaas ay ay noqoto salaadii casar waa dhamaatay u leeyahay xadiidkan laakiin riwaaya xadiid kale ayaa ka ishaaraya in nebigu sala allahu alayh ali wasalam uu yihi man adraka rakcatan min alcasri qabla an taqruba ashamsu faqad adraka alcasra ninkii ragcad soo gaaro yiri nebiga salaada casir ninkii ragcad soo gaaro intaysan qoraxda dhicin ka hor hal ragco kaamila tukada intaysan qoraxda dhicin ninkaa casirka waa soo gaari marka waxaa laga qaadana marka eh, xadiidkan marka kaas kale ayaa lagu qaydan oo maalam tasfara shamsu imaa in la yidhaa qorax intaysa dhicin in la dhaho ama in loo jeedo markaas waqtul karaaha waay in xilligaas la dukado karaaha kusugan laak waa ku dhacaysa salaada walidaalika nabigu wuxuu kasoo qaaday tilka salaatu lmunaafiq buu yiri kaas waa salaada munaafiq buu yiri jalasa yarqubu shamsa waa fariisanayaa qoraxda sugaa buu yiri oo dhowraya markaas waa sheekaysanaya maanta dhan markay qoraxda xataa kaadat ishamsu intadriga qoraxda markay ku dhawaato inay dhacdo ayuu qaama waa istaagayaa fayanqiru kamaa yanqiru diiq sida diiqa markuu biyaha cabayo oo kale salaada u dukana qab buu kasi kasina marka sheeko inay salaada intaa kula soo gaarta lama ogolo waa qof marka salaada ama marka daru xaalatu daruura ku jira ayaa ilaa marka istiraarka salaadiisu ay tahay wawaqt lcasri maa lam tasfara intaysan jaallo noqon mina shanta qoraxda weyaan wawaqtu salaati lmaqribi maqribka salaadiisa waqtigeedana maa lam yaqib shafaqu yani waxaa weyaan awel waqtiga maqribka kuuma sheegin sababto mar hadday qoraxdii dhacdo casr iyo maqrib waqti udhexeeyaa ma jiro oo salaadi aysa jiraynin casraa dhammaanayo maqrib baa hore kasoo galayo wawaqtu lmaqribi maqribka waqtigiisa waa markay qoraxda dhacdo maa intiiba soconaa lam tadlu maa yaqib intuusan celin oo uusan baabi'in ashafaqu shafaqu intuusan baabi'in shafaquna waa guduudka cirkooda qoraxda markay dhacda cirka weli meesha qoraxda ka dhacda cirka waa si xariiqiy gadgaduuda ka ah. shafaqaas guduudkaas intuusan ka baabi'in mar hadduu guduudka baabao maqrib waa tegay waqtigiisa marka masaladan meeshan haddaan ka qabanno waqti salaatilmaqribi maa lam yaqibi shafaq qowlka qadiimka oo imaamu shaafici baa raajix noqonayo marka xadiidkan waa oo xadiidka waxuuna kusaa maqribku inuu leeyahay waqti awal iyo aakhir inuu leeyahay oo awalkiisuna ay tahay markay qoraxda dhacdo aakhirkiisuna uu yahay markii uu shafaku baabaco marka lama dhihi karo maqribku hal waqti bisou leeyahay oo khudbaha sida ku taala oo qadra maa yuadin lmuadin intuu muadin ka adimo oo ka aqimo salaada uu ka dukado maqrib waa tegay mar haddii la dukado qowlkaas qowl jadiidka waaye waana daciif lana wax xadiisa kuma taagin qowlkaas qawlun qadiimka daliilka waafaqsano wuxuu leeyahay ilaa uu shafaqa ka baaba oo maqrib waa jiraa idan marka qawlka qadiimka haddaan qabano xadiidkana sida uu tilmaamayo maqribka iyo cishaha waxa weeyaan wax waqtiga uma dhexeeyo maqrib markii laga dhamaado cisho hore laga gela ila haddii shafaqi uu baaba-o cisho hore ka imaanayo labadooda waqti udhexeeya ma jiro qawlun shadiidka laakiin haddaan qabanno waxaa jira waqti maqribna ou tegey cishada uusa soo gelina jirto owaay ku leeyihiin maqribka hal waqti bau leeyahay haddaad dukato salaad maqrib inta laga adimo oo laga aqimo oo salaadii laga dukado bis maqrib waa tegay wax ka dambeeya qofka qallow tukanaaba leeyihin waayahay cisho ma la tuka karaa waqtigaas may lama tuka kara leey liana weli shafaqii ma baabi bay leeyihin ila shafaq afka saddex ragca kuma baaba ooba shan ragca magarantaan masalada marka marka qawlkan marka xadiidku sida uu sheegayna raajix ibn daqiiqilciid axkaam axkaamka saasuu ku rajaxay qowlka qadiimkaana min xaysu daliil isaga ayaa xoog badan maa intii lam yaqib uusan baabi'in ashafaq shafaq ausan baabi'in mar hadduu shafaqii baaba'o ceshihii baa soo gelaya ada shafaqaana adduunka isku mid maaha umalayn adduunyadana isku mid tahay shafaqaani mararka qaar adduunyada qaarkood maba ka baaba-aba naam ilaa iyo nisfuleil ma baaba-ayo shafaqii iska soo taaganaad arkaysa daweelka qaar marka idan maqribka waktigiisa yamtadu ilaa maa hunaalika ilaa waxaad arkay waktiga bilaha juun iyo julaay iyo agost iyo kale dagaalkan marka sii jira turkiya iyo ilaa iyo yurubtaas ma ka baaba-ayo shafaq ilaa iyo laga gaaro lix saac habeeniye shafaqaad ujeedaysa salaad marka waxay ku dukadaan waa maxay waqtiyada qaarna maba baata bilaha qaarna maba baata-ay sidiisa ulaa iyo fajar sidiisa u taagnaana shak say yeelaya faqdiruulahu baa looga dhaqmaa markaas saacadii baa la xisaaba waktigii awal waktiga caadiga ee shafaqa uu baaba maqrib marka qorax dhaca ilaa shafaq intuu ka baaba meeqa meeqaa udhexayso saacad iyo baraa udhexaysa inta badan maqribkii cishaha saacad saacad iyo baraa udhexaysa intaasay ka qabsadaan marka hadday saacad iyo bar la dhaafo shafaqiyo taagana cisho la lana xadiidkii dajaal baa laga qaadana faqdiruu lahu markay yirahdeen nabigu yii yawmin ka sanatin hal maalin oo dajaal sanada u dhiganta si u tukanaynayo yaa rasuulallah markaasuu yii nabigu faqdiruu lahu u qadara labaatan iyo afartii saacda shan salaad tukada meelaha gabal hadda ka dhicin mal meelaha gabal saddex maalmood qoraxda kusoo jeedaa meelahaas oo ramadaankii see marka ramadaankii waayo faqdiruu lahu baa saxtaa lagu soconay ile qofku saddex maalmood isku marka adduunyadii marka qofku inuu waxawaay waxaweyaan waxyaaba badan u arka hadduu iska socsocdoisku mid maha marka dhulka wawaqtu salaati lcishaai cishaha salaadeeda waqtigiisa ilaa nisfi leyli ilaa yani awal kuma sheegin awal waqti lan horaad soo ogaa mar hadduu shafaqi baabao cishaa soo gelaayo wawaqtu salaati lcishaai cishaha salaadeeda waqtigiisa ilaa nisfi inta laga gaaraya nisfi habeen bar ilaa intii laga gaarayo ilaa nisfi leylin awsat habeen bar ka dhexe inta laga gaarayo ayb meeshaana marka waxaa laga qaadana cishaa wuxuu soo galaa awel waqti salaati lcishaa waa maxay shafaqu markau baabacdo aakhiru waqtihiina waa ilaa goorma aakhiru waqtihi waxaa weeyaan nisfu leyl hadduu nisfu leyl dhaafo waxa la dukanaa cisho ma ahna waa qadaa adda ma aha salaada la dukanayo qawlka raajixana saas culamada jumhuurta iyo shaaficida ay kamid yihiin waxay qabaan ilaa duluuci ilfajri ilaa waagu ka beriyo casho waa jiraan xadiidkana waxay ku xambaarayeen ilaa leyli waktiga oo waxaa weyaan ay leeyihiin ikhtiyaar wix ka dambeeya waktilkaraaha wax waa jiraan laakiinse wax daliila ma aysiiin culimada shaaficiyada imaamka la yidhaha abu saciid al istakri abu saciid al oo asxaabu lwujuub ka mid ah wuxuu ku tegay isaga jumhuurta ma raacay shaaficiyada waa ku khilaafay masaladan wuxuu yiri ilaa nisfuleil wixii ka dambeeya qallo way wax la tukay xadiidkanuna daliil ka dhigtay imaamu lbukhaarina sidaasuu ku tego wuxuu yiri baabun waqtu lcishaai ilaa nisfuleil waa baabaysta cishaa waqtigiisa ilaa nisfuleil jira imaam buaari maxay daliishadeen shaaficiyada marka inaan fiirino daliilka ay keeneen daliilka ilaa duluuculfajri cisha oo ku jiraa waa maxay imaam nawwi wuxuu keenay xadiis abi qataada oo ahaa nabigu sal lahu alay ali salam uu yii markay salaada ka seexdeen inama tafriiqu tafriiqku waxa uu ku dhaca waxaa ku dhacaayo yani eh, eh, inama tafriiqu inama atafriiqu calaa man lam yusali salaata xataa yajii'a waqti salaati اlukraa waxaa gabood falay qofkii aan salaada dukanin ilaa uu salaada kale waqtigeeda laga gaarin waxaa gabood falay oo dembi ku dhacay ninkii aan salaada salaad dukanin ilaa salaad kale waqtigeeda laga gaarin marka halkaas waxaa laga qaadanaya dheen qofkii cishaha aan tukanin shafa shafaqu markuu baaba oo kasoo bilawda ilaa iyo salaada subax laga gaaro qofku waqtiga u haystaa inuu ku tukado markii salaad subax waqtigeeda la gaaro ayuu ninku noqona nin tafriid sameeyey lilmukarib markaas lana waxay yidhaa xadiidka waxaa laga qaadana nebigu wuxuu eeda dusha uga tuuray qofkee ninkii aan salaada dukanin ilaa tu kale tii ku xigta laga soo gaaro marka waxay yidhahdeen ilaa tii ku xigta inta laga gaarayo dabafal ma jiro dembina ma jiro sidaas darteed haddii dembi layska rafciyey salaada waa ansaxay saan dembeliilkeeda eedda waxaa keliya dusha looga inama tafriiqu waxaa gaboodfal sameeyey calaa man qof lam yusalli aan tukanin asalaata salaada xataa ydi ilaa uu ka yimaado waqtu salaati ukraa salaadii ku xigta waqtigeeda ilaa laga gaaro laakiin salaadii ku xigta waqtigeeda intaan laga gaarin hadduu dukada gabaabsan ma samaynina saa darteed cishaha maxaa ku xiga salaada ku xigta cishaha subaxaa ku xiga subax goormuu soo galaa duluuc lfajri ilaa duluuc lfajri marka ninkii waqtiga u haystay istinbaad soo ma jeedid marka xadiidkaas istinbaad sariix ma aha xadiid waa istinbaad xadiidkanuna waa maxay sarix waqtulcishaa ilaan isku culamada marka maxay ugu jawaabeen dhegeysa marka xadiidkan ay keeneen waxaa lagu xujeeyey salaad subax ka waramaa ma la dhihi karaa salaad subax maxaa ku xiga duhuraa ku xiga soo ma la dhihi karaa qofkii salaada subax aan dukanin eed waxaa ku dhacaya ama dusha uga tuurmaysaa ninkii ilaa iyo duhurka waqti dawaalka aan dukanin ayaa eedda dusha looga tuura mala la dhihi karaa lama dhihi kara lana waxaa la ogyahay salaad subax iyo salaad duhur waktiga udhexeeya subaxeeda ay tegay doonkiina ay gaari soma salaadii subax yani waxa ay tahay qaacidadoodiiba hadda ay burineen midaan salaad subax qofku ilaa duhur ma la sugan karaa waktiga duhurka mala suga ma la sugan karaan lama sugan karo leanna qoraxu markay soo baxdo salaad subax waa u dhamaata soma labadii salaad ma soo isku maxigaan saarkeedu wuxuu jeewaana ijmac culamada dhanaa ku ijmaacsan nin dhahaayo male waqti subxi ilaa iyo waqti duhri waa nin dhahaayo ma waa ku ijmaacsan yihiin culamada musa xadiis abi qataada ijmaacaas horta waa waxbau kasoo reebay ayib shaaficiyada qowlkooda jadiidka salaada maqrib meel dheer ma aadeyna maa salaada maqrib maxay dhaheen waqti waxaa jira maqribkiina ou tegey ceshana aan la gaarin bay dhaheen hay qaacidadii inama tafriiqu marka hadii lagu dabaqo horna oo layidhaa war waxaa dembi sameeyey qofkii aan maqrib ka tukanin ilaa isha ina soo gaara idan ninkii marka waqti dheeraba haystaa maqribka ma ogola cinda alqowl ljadiid lilimaam shaafici wuxuu leeyahay salaada maqrib waqti ay maqribkiina uu tegey ishihiina aan la gaarin oo sugaa halkaana dawaa maxaa diiday marka inuu jiro wakti cishihii ou tegey subaxna aan la gaarin waa kana xadiidkan baaba tilmaamaya marka sida saxeixa waxay tahay salaaduhu salaad kasta laba salaado kasto isku xigto qaarna wakti uma dhexeeyo qaarna waktiga udhexeeyo khulaasasa duhur iyo casir wax uma dhexeeyo casir iyo maqrib wakti uma dhexeeyo maqrib iyo cisho wax uma dhexeeyo cisho iyo subax laakiin iftibaa udhexeeyo iftibaa udhexeeyo maxaan ka wadaa wakti cishana aan la tuka karin salaad subaxna aysa jirin baa jira oo mar haddii nisfuleyl la gaaro subaxna ma la gaarin cishana waa tegey sida salaada subaxda mar haddii qoraxda ay soo baxdo subaxiina waa tegey duhurnama la tukan karo soo duhurna lama gaarin subaxna waa tegey nisfuleelkiina waxaa mar la dhaafo subaxiina lama gaarin cishina xadiidka xadiidka ugu dhow ay qabsadeen qoladii tiri ilaa uluuc ilfajri salaad subax salaad cisho la tukan karaa xadiidkaas abu qataada keenay xadiis xadiis abi qataadana sarix ma aha waa mafhuum mafhuumkana kan manduuqana laga salaati cishaha salaadiisa waqtigeeda ilaa nisfi leyli ilaa habeen barkii waa allow sadi dhexe laga gaaro ma fahamteen masaladaas iyada wax duluucifajri la yidhaha marka ma jiro waa qado abu saciid istakri ayaa ku khilaafay oo shaaficiyada kamid asaana ku saxsan min xaysu daliil wawaqtu salaati subxi subax salaadiisa waqtigiisana min dhuluuci lfajri fajarka markuu soo baxo ka bilaawo min dhuluuci lfajri fajarka soo bixitaankiisa ayuu ka bilowdaa maa intiiba wada soconayaa lam tadluci ishamsu qoraxda iska soo bixin intaysan qoraxda soo bixin ayuu subxi jiraa ama hadday qoraxdu soo baxdo subaxii marka waa u dhamaatay xadiidkan marka shanta salaad awqaadoodiiba la tilmaamay awal iyo aakhir tilmaamay haddaba soo khulaasayno awal waqti duhri waa zawaalu shamsi aakhiru waqtihi waa goormo idaa saara dillu kulli shayin milahu awal waqti lcasri waa maxay waa duhurka markau dhamaado waqtigiisa ka bilaaba ilaa iyo ilaa an taqruba shamsi wa awal waqti lmaqrib waa cinda guruubi shamsi qoraxda markay dhacdo ilaa iyo haybuubati shafaq intuu shafaqa ka baabao awal waqti lcishaa waa shafaqa markau baabao ilaa goorma ilaa nisfu subaxa duluucu lfajri buu ka bilowda ilaa duluuc shams awqaada salaadii marka ay waqtiga intaasoo ku dhex jiraa walahu ay walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday min xadiidi buraydata fi lcasri salaada casar markuu ka hadlaayey washamsu ilaa iyo washamsu washamsu qoraxdiina baydaau ay caddahay naqiyatun ay saafi tahay oo yani waxa ay tahay nebigu sala allahu salaada casir buu tukan jiray qofka la tukada ayaa intou baxo fii acla madiina ayuu aadi jiray xadiidkan ibn xajar waa soo gooriyey wuxauna yahay xadiidkan marka nebigu salaada casir uu tuka jiray markuu tukado kadib jamaacadii la tukatay dad kamid ah intay iska baxaan ayay guryahoodii oo madiine meesha ugu shishaytaabay tegi jireen washamsu qoraxdii oo baydaa u weli cad qoraxdii oo weli cad naqiyatu saasi ah oo yani mugdi iyo iyo jaalle iyo aan soo gelin waxaa laga qaadanaya nebigu inuu casirka tuka jiro awel waktigii inuu ka tukan jiro washamsu qoraxdii oo baydaa cad naqiyatun oo saafi ah wamin xadiisi abi muusa abi muusa alashcari xadiiskiisana oo muslim oo werinayo isagana washamsu qoraxdiina murtaficatun ay sarayso ayay nebigu tukanaya ama washamsu qoraxdii oo murtaficatun sarayso ayay guryaha ugu shisheeya madiine ay tegi jireen dadkii nabiga la dukaday guryaha ugu shisheeya madiine <coughs> ayay tegi jireen iyadoo ay weli qoraxdii ay sarayso wa shamsu murtaficatun waxaa loo jeedaa qoraxdu in alle inta ay sarayso waxay tusaysaa in weli ay qoraxdu xaraarad ay leedahay laakiin qoraxdu markay xoogaa ay leexato oo ay marka waqtiguruubka ay ku dhow dhowdahay xaraaradna male cirka korkiisana kuma taalno oo meel gees aad moodaa inay kaaga taalno wacan abi barzata alaslamiyi qaala waxau yihi kaana rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu ahaa yusalii mid tukada alcasra casrka kaanadan waxay faa-iideyneysaa daymuuma yani inuu nebigu sidaan daa'imi jiray ibnu daqiiq alciid saasuu leeyahay rasuulku sidaanbau ahaay marka la yidhaha waa daa'imi jiray waa macnaheedu kaana rasuul rasuululahi nabigu wuxuu aha sala allahu alayh ali wasalam yusallii mid tukada alcasra casrka ayuu tukan jiray uma markaa dabadeed yarjicu axadunaa midkeen waa noqon jiray ilaa raxlihi gurigiisa ayuu u laaban jiray fii aqsa almadiinati kaainun oo ah gurigaas oo kaainun ah fii aqsa almadiinati madiina meesha ugu shishays ku yaala washamsu walxaal ashamsu qoraxdii oo xayatu nool qoraxdoo nool marka wuxuu ka cabiraa wuxuu ujeeda waa majaazi wuxuu uga jeedaa marka washamsu xayatun ey yani kulaylkeedii ay wuxuu ka cabiraa sidii wax nool oo kale ka cabira washamsu ibnu daqiiqilciidki waa suu washamsu walxaala shamsu qoraxdiina xayatun ay nooshahay wa kaana nebigu wuxuu ahaa yastaxibu mid jeclaysta oo sumeeyo an yu inuu dib dhigo min alcishaa cishaa xaggiisa ayuu jeclaan jiray wa kaana yakrahu wuxuu kahan jiray an nawma hurido qablahaa cishaha hortiis iyo alxadiisa sheeko bacdahaa cishaha kadibkiis la sheekeeyo wakaana nebigu wuxuu ahaa yanfasilu mid ka gadooma min salaati lghadaati salaada subax waa ka bixi jiray xiina markii yacrifu rajulu qofka uu aqoonsado jaliisahu midka agtiisa fadhiyo wayaqra-u wuxuuna akrin jiray bisitiina lixdan ila lmiati ilaa iyo boqol aayadood muttafaqun calayhi xadiidkan abuu bardas alaslami wuxuu baraarujinaa salaadihii nebiga siday ahaayeen wuxuu yihi casirka nebiga wuxuu tukan jiray waqti horey tukan jiray in awel waqti laga dukado ayaa fadli badan salaadaha mar alla markay salaadii soo gasho isu diyaariya isla markiia ilaa waqtiga kulaylka marka la joogo salaada duhur maxaa la suneeyaa in dib loo dhigo ibraad la sume la qaboojiyo waqtiga jiilaalka oo kulay in duhurka xoogaa yar dib loo yar dhigo ayaa sunna salaada cishahana waxay ku fadli badan tahay thulutu leyl awelka afar saac saddex saac camal in laska tago waa sida fadliga badan haddii ummadda ciriiri ama dhib ay ku tahayna in layska taago sida nabigu sala sal inta kale ee salaadaha awel waqti laga tukada sunada ah inta kale ee salaada intaada ka saaray in awel waqti laga dukado weeyaan marka abudarda sala slam wuxuu noo sheegaa salaada casr koo inuu nebiga awel waqti ka tuka jira waxaana tusaaya arrinta iyadaa nebiga intuu salaada casir tukado casirkuna nebiga wuxuu ku tuka jira sadexislo iyo kale iyo samadaat lburuuj waxyaalahaas ku dukan jira awsaaq mufasalka ku dukan jira samaa shaqad iyo naazicaad iyo kale ku dukan salaad casiro intuu tukaday nabiga sala allahu alayh wali wasalam ayaa qofkii la dukaday intuu baxo gurigiisa oo madiine meesha ugu shishaysa ah intuu tago ayay weli qoraxda ay kulushahay ay weli qoraxda kulushahay halkaa marka waxaa laga qaadanaya in salaada casar nabiga mar alla markay soo gasho in hore ka tukan jiri ayaa laga qaadan ilaa haddii nabiga uu tukan jiray toban saac iyo bar koo iyo toban saac oo kale hadduu tukan jiray qofkiina intuu nebiga la dukado gurigiisao madiine ugu shisheeya tago qoraxdoo kulul ma tegaayo qoraxdoo qaboobaatay nimankii nebiga inay habaarsamaan uu ka codsadayna hadday la habaarsami lahaayeen guryahoodii bay ku laaban lahaayeen ayagoo iyagoon jiriya xoolo toona ka naxay eliy xoolo wax alla waxay ka lixeen oo dhan ilahay eber ka dhigi subxana watacala saasuu nabigeenu yiri salawatullah waslamu caleyh marka midda la leeyahay ma yeeli kartaan haddii ilahay idin jeceliyo awliyadiisa keeno dadka ka xigtaan ayaguna ay ka cabsanayaan oo geli waayeen middaa iyadaa wey macana marka ogaada haddaaba dib u cararteen in ilaahay laydinka dhigo marka waa laydinka dhowya ragga ku dhiiran kara inay habaarsamaan raggaasaa ilahay idinka dhow subxana watacala inay awliye ilaahayna yihiinna iskuba laakiin wixiina waa sheega maydaan cadsadeen haddii macnaha ay dhabili ka tahay mana saaqul waxaad tidhahdaa nebigow yaa ayuha aladiina kuwa haaduu yuhuudoobayow in zacamtum haddaad sheegateen annakum idinku awliyaau inaad awliye tihiin lilaahi ilaahay inaad awliye u tihiin kuwa ilaahay xiga ee ilaahay jecel yahay ee alla jecel haddii aad sheegateen inaad tihiin inuusan agtiisa ciyaalku inuusanba aygu najaasna najaasba maahan bay qabaan maalikiyada saa darteed waxay leeyiin toddoba jeer waxaa la dhaqan la yidhi ilaahay unbaa nagu adoonsaday laakiin in nijaas ahaan loo dhaqaayo maxaa daliila wa anaa daliila duhuur ilaahay axadikum marka ibnu xajar saas u keensaday marka nacam in sababtan loo dhaqaayo najaas meeshaa laga dhaqaayo dhuhuuru ilaahi axadikum aad tusaysa nacam midkiin weelkiisu haddii ay oo afka geliyo wuxuu daahir ku noqdaa baa layidhi toddoba jeer in la dhaqo daahir ku noqdaa marka macnaheed weelku waa najaasooba soo maa leanna weel dahaaradiis dahaarada laba shay uwa wayse inay kaa gurtay ama janaabo ay kugu dhacday oo dahaaro qaadanaysa ama najaas inay ku taabato iska iska daahirinaysa labadaas leewaad weel hadda mana junubaayo weel oo janaabo weel kuma dhacayso xagga wayse kala gurayso weel waxaa kaliya saaraya jumhuur ahlilxadiis in awal waqacka kalaga dusay axnaafta muxuu ayaa ku khilaafsan xanafiyada madabka xanafiyada wuxuu qabaa in la dukado casarka casarku in waxooga soo galaaba waktigiisa idaa saara dillu kulli shayin mitlayhi bay leeyihin shaygu markau noqdo hooskiisu hoosku marka uu noqdo shayga labadaadkiisa dalabalaabkaa goorada koob iyo toban saaco kalea casr soo gelayo isleey idaa saara dillu kulli shayin mitleyhi culimada kalena maxay qabaan mitlahu ayagu labalaab hoos waa inuu labalaab ka dheeriyo marka haddii sidaa la yiraa nebigu waktigaasu soo galaa la ma dhici kartaa marka nebigu inuu waktigaas salaadii tukaday kadib qof uu baxay madiina meesha u shisheeso qoraxdiina ay weli kulushaha ma suuroobi lidalika xadiidkan baa lagu radiyey meelaha xanafiyada bakistan iyo hindiya iyo oo madhabka aada looga dhaqna iyo turkiya iyo waxaad ku arkaysaa saas u dukadaan maqribka iyo casirka waxaa udhexeeya maa yuqaarib afartan daqiiq ayaa udhe salaadii casir aaday u dayacaya wati laga dukadaa waxaa kaloo ishaare wakaana nabigu sala allahu alayh ali wasalama wuxuu jeclaa salaada cishaa inuu dib u dhigo jeclaa jiri saa loo sheegi doona cishaa ah. soo nebigu yeeli jira sunada nebigu waxay ahayd cishaha hadday dadka soo hor maraanna waa tukan jira waa tuji jira hadday arkay adoo arkay inay soo daahan waa dib ugeli wa kaana yakrahu nawma qablaha cishaha hortiis in la seexdo diidi jira nebiga oo haddii cishaha hortiis la seexdo oo u dhamaatay ila qofka waxaa tegaysa cishihii dhan baaba dhaafaya wal bacdaha cishaha gadaashiisa in la sheekaysta nebiga waa necbanaa jiray oo sheekada maalaa yacnigaa maxaa haduu qofka cishaa ka bacdi seexdo salaatuleil la dukanaayo bal salaad subax inuunan dukanina laga yaaba mana fiicno dadka marka inuu saasoo kale inu yeelo oo marka lagu soo jeedo wax maalaayacni dadka gobol marka ninba dadba si waxbay kusoo jeedaan kuwa sheekay kusoo jeedaan kuwa waxbay kusoo jeedaan marka in salaadii cishaha cishaha dil adoo qofka dukado ka dambeeya haduusan maseexo qabsan iska qaala cibaadadiisa u fiican tahay salaadiisa xun usoo kacaatayna shii ah ama salaad salaatleylka usoa ayay keenaysaa marka waxaa jirto waxyaaba laga soo reebaa jirta ka marti oo kale xadiid baana tilmaamaysa xadiid marti hadday u jeegto qofka inuu sheekeeyo waa banaan tahay oo qofka martidiisa inuu sheekeeyo bacd alcishri way fiican tahay in laftirkeeda waa cibaada iyo wehel in loo noqdo waa fiican waxyaabaa marka masaalixda muslimiinta in lala shaqeeyo oo loo soo jeedo nebiga iyo abubakar waxay ka shaqeey jireen masaalixda muslimiinta ka wada hadli jireen habeenka marka la gaaro ummadda siyaasadeeda say u maamuli lahaayeen ayay ka hadli jireen bacda alcishra nebiga abubakar cumar saasay yeeli jireen wahaakada in cilmiga lagu soo jeedo iyadana waa fiican tahay oo bukhaari kitaabulcilmi bukhaari kitaablcilmi wuxuu kusoo wuxuu baab ka dhigtay baabun wuxuu yihi baabu samari fi lcilmi cilmiga in lagu soo jeedo waxa kusoo arooray cadayntiisiiba ubaab baab yahay in cilmiga lagu soo jeedi karo oo bacda alcisho cilmi qofka u akrisan karo waa fiican hooyantiisa inuu la sheekaysto iyo ehelkiisa iyadana marka iyadana waa ku jirta xadiisku ay tilmaamayan waxyaabahaas adigu marka ayaa laga soo reebaa wixii maalaa yacni ahna wakaana yanfatilu min salaati lhadaati wuxuu ka bixi jiray nabiga salaada subaxna xiina yacrifu rajulu jaliisahu qofku markuu aqoonsado qofka isaga la fadhiyo dhinaca ninka ku hayo markuu aqoonsado oo allala ninkan waa hebel is yiraahdo ayuu nebigu ka bixi jiray salaada lixdan aayadna waa akri jiray maxaa laga qaadanaa marka meeshaas nebigu inuu salaada subax duka jiray awal waqt mar alla markuu salaada subax waaw ou dilaaco horu ka duka jiray rasuulka sala allahu aleyh ali wasalam taasaa laga qaadana meesha ile hadii la yiraa nebigu wuxuu duka jiray waqtulistiraar xoogaa marka xilliga waawi uu caddaado markuu cadaado duka jira haddii la dhaco ma dhici kartaa markuu cadaado waawi lixdan aayadood inuu akriyo qofkuna markuu qofka kala fiiriyo markaas inuu aqoon markaas inuu dhawey karo aqoonsan karo marka meeshaan jumhuurka waxaa ku khilaafay alafiyada meeshaan awqaada waa kulliitaan alafiyada oo iyagu waxay qabaan salaada subaxna waxaa fadli badan in la tukado cadada waa cadaynayo salaada subax oo waxayba dukanaya subaxa iyo qoraxda markay soo baxdo labaatan daqiiqa udhexaysa marka ad arkay cajiibka imaamku waa gelaa salaada toban daqiiqa salaadii baa lagu jiraa markii toban salaada lagu jiro intaad wardinaysa qorax ag kale kasoo baxay intii adkaari soo aadan dhameyninba qoraxda baa ku haysana marka lama rabtaa salaad maaha mid labaad in layska ilaaliyo iyadana meelaha qaarkood ka dhacda iyadayna salaadii in la yidhaha awal waqti baa lagu dadaalaa iyadoo waktiga soo gelin in la tukado oo salaadiiba aada loo fiiriyo waa ka dhacdaa dalkeenshaaficiya iyadana taasa haysata xooga haysa madhabku ma qabee laakiinse dadkiibaan taxqiijinaynin arrintaas madhabka maaha oo iyaguna marka waxay samaynayaan aada ma loo fiirinaayo meelaha gabol waxaa jirta iyadana dakan carabta masar iyo kale labaatan daqiiqo ka hor in la adibo salaadii subax la tukado yaa roon marka iyaga iyo xanafiyada xanafiyada roon marka xanafiyada waktigii oo joogay weli tukanayo iyaga salaadooda ansaxaysaa laakiin kuwan qabla waqti tukanayo laa tasixu lahum salaatu wax salaad u ansixinay marka in layska xaqiiqsadaa shakiga dhib ma laha xeer haddii shan daqiiqa haddii lagu daro laa ba dhib ma laha marka meelahaas kale inka banaanka loo baxo la qiyaaso lasoo qiyaaso hadhow marka saacadii iyo marka jadwal la sameeyo jadwalka lagu socdo wadamadan marka yurub saasa ayay dadku yeelaan lana wax waago laa beriyayo la arki maayo guryihii waa dheerdheeryihiin dhulka iska mugdi isaga dhan haba looma jeedo saa darteed nalal kale meesha habeenii maalin ka daara waa la arki karaa iska yar marka dadku waxay yeelaan meelaha banaanka isay tageen ayaa sanadkii o dhan ay soo qiyaaseen marka waktibay u sameeyeen uqaadaas marka dadka isku seeriyeen calaa kullin marka daruuradan xaalkeeday leedahay meelaha laakiin saxwiga waa in la fiiriyo muadinkuna in uqaado kala yaqaan leana waa amiin waa la aaminay muadinka yaqra xadiis kalaa jiro anasiyadu ay deliishanayaan ay leeyihiin nabiga sal l slam asbixu subxa fainahu aqdamu liujurikum markaan marayna wixii laga yiri xadiidka nebigu marka lixdan aayadood ay ku akrin jir lixdankaan marka waa lixdankee waxay ku qiyaaseen culimadu sida axaadiista marka laysu geeyey diwaalun mufasalo jalaad qamiis suuradaha ugu dhaadheer ayuu nebiga ku akrin jiray ilaa fatax iyo kale marka suuradaha la eg ama suurat lxijiraat suuratu qaaf suuratu zaariyaat baquur wanajmi suuradaha ayuu ku akriijiyey lana maxaa yl lixdankan aayadood aayado dhaadheerna maaha kuwa gaagaabanna maaha waa iska dhexdhexaad marka qiyaas ahaan marka laysu geeyey nebiga waxyaabaha uu akrin jiray salaada subax inuu dhigaal mufasar ku dhamaayo marka taasaana dadka u dhexdhexaadsan marka iyaduna de in lagu dadaalo qiraaadii nebiga waa laga maarmaan dadka waxay kuleeyihin hadii sujuraad in lagu akriyo mawdaariyaad tartiil loogu ariyo idaa ama axadukum falyuqafif salaada layii kuleey miskiin hadduu dad imaam u noqdo salaada ha fududeeyo oo nebigii yiri saw ma dhaqan gelinin arrintaas rasuulkii yiri sidaas saw sooma dhaqan gelinin sala allahu aleyh ali wasalam dabcan nebigu hadalkiisa ficilkiisa iskhilaaf maya isagaa dhaqan geliye salaada marka qiraa'ada lagu akrinayo jacaylkaaga iyo jacaylkayga ma aha haddii jacaylka dadka loo bandhigo nina waxuu iska jecel qol walahi lagu tukada mar walba nina waxuu iska jecel qur-aanka inay ku raaxaysto suuratulbaqara dadka u qabta lama rabo waxay ku soconeen sidii nebiga sala allahu aleyh ali wasalam haddii marka arrin ay timaado ilmo ooyey oo kale ama qof jirano dhacay oo kale iyo haddii wax ay soo kordhaan waa inuu imaamku dhug leeyahay salaadu soo gaabiya markiiba aimadu waa inay fuqaha yihiin dad muqasaliina aimada laga dhigtaa maaha waxaad arkaysaa dhibaatoon waa u jeedaa baa masalan suuxaayo dhacaayo waa maqlaa meelaha qaarkood ilmo inay oynayaan oo maqlaa isku sii wataa salaadiisa qur-aanka meesha lagu akri lahaayo looga raaxaysa lahayo lagu tadagur lahaa salaadihii haddii la yiraayaa nin allahu ka dhex bixin wareer waa eegan marka caajibkaasna soomaalida ugaar arrintaan adabasiiy imamka kale salaadaha subax kale ka dheereysa marka ugu yartaa qul uxiye iyo kale ahrista iyo tabaarag iyo meelahanaad ugu suura kutiir oo salaad subax lagu tukana hadiga nabiga maa sala allahu aleyh wasalam marka salaada waxaa looda in la jeclaysto la la marka la imaanayo qofka uu imaanayo uu yani isagoo mashaahid ikhlaas inuu ku imaado ku faraxsan yahay oo ku raaxaysanayo la rabaayo salaadani waaidka iga rid ayb mutafaqun caleyhi bukhaari muslim baa soo saaray marka in la dabaqo waamasaajidii laga dabaqo oo nabiga salaada jimcadoo kale sajdo iyo hal saacado insaan aqrin jiri ay marka haddii la akriyo sajdo in la yiraa waa la dheeriyey ragcadii koowaad iyo ma lama rabo dadku wuxuu dhahaa in dadkii marka haddaan la barin oon mar un lagu dhaqmin ma baranayn hadhow dadkan wax ay barteen marka haddiis ayaana ugu wado iska baranayoo kula qabsalaakin de jirka waxaa ku fiican intuu dhalinyaryahay inuu cibaadaadka barto hadii kale hadduu weynaado wuxuu weynaanaya awaadkay ku jirin cibaado sarhayo cibaadad aragga dad waaweyn imaamka marka qaarkood dadka waxyaaba ay ku fiican yihiin in la cadeeyaa fiican imaamka dadka huluuda iyo baakitaanka iyo kale waa yeelkooda jamaacada waa xaadiraa waa tukanaa ictikaaf masaajidka muddo dheer isaga dhex jiraa qur-aankiisaas ka akrisanaa salaada taraawiixda oo juz lagu tukana maqra ragcada lagu akrinayo taagnaana asagoo weliba fariiso karoo ka dhig iska dayna inuu taagnaado isku daya soddonka fasalkuula tukana waa sideetan sagaashan jir marka dadkeena waa u taagnaa karaan fadhi kudhiri wax lamida iyo hadal iyo qiila waqaala laakiin salaad uma taagnaan karaan qur-aan inay dhegeysan uma taagnaan karaan mar in masaajida ay bartaan oo alaqali ay mudo masaajida ku jiri karaan oo masaaj aysan noqon in lagu laga baxo lagu tukada laga baxo wax lagu afristo masaajidi in laysbaro waa fiican tahay wa cindahumaa bukhaari iyo muslim agtooda min xadiidi jaabirin walcishaau cishihiina nebiga wuu tukan jiray walcishaau cishihiina axyaanan kolalka qaar yuahiruhaa waa dib dhigi jiray wa axyaanan kolalka qaarna yucajilu waa dadejin jiray meeshaan marka walcishaa axyaanan axyaanan ayaa riwaayad ay tahay taqdiir waa markasaa riwaayo kaloo muslima taqdiirka ayaa cadaynaysa oo riwaayada muslim baa waxay leedahay walcishaau axyaanan yuahiruhaa wa axyaanan yucajilu saasay leedahay ama yuqadimuhaa kulle nusakdu waa kala duwan tahay maraan waxa ii qoran wal cishihii nabiga waa tukan jiray axyaanan kolalka qaar iyo axyaanan kolalka yani axyaanan yuahiruha waa dib axyaanana yuqadimuha waa idaa ra-aahum haddii uu arkay nebiga ijtamacuu inay soo kulmeen cajala waa dadeji jira waa dadeji jira waxaa loo jeeda waqtiga hore kutuka jiray waidaa ra-aahum haddii uu arko abda uu inay soo daaheen ay soo taahureenna akhara waa dikrigi jiray wasubxu subixiina kaana nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu ahaa yusalliihaa mid tukada biqalatin mugdi ku tukada ayuu ahaa oo subaxana mugdiga ku jiray xadiidkan laba xugun baan ka faa'iideysanayna idaa ra-aahum ijtamacuu cajala wa idaa ra-aahum akhara waxaan ka faa'iideysanaynaa mas'ale ah hadday isku hor yimaadaan qofku jamaacadii iyo waqti fadiilada ku jirta iska hortimid oo masalan jamaacadii waqti ma tukanayso adigiina waxaad jeceshahay awalulwaktigiina fadiilaad socdaa salaada in waqti laga tukadaa fadli badan soomaa casirkii oo kale masalan jamaacada adiga kuu dhow ma tukanayo waqtigaas midkaa dheerna ma tegi kartid ama maba jirtaba jamaacado dhan waxay tukanaysaa waktiga dhexe camal tukan awal ma tukanaysa seed yeelema ma jamaacada daynaysaay awel waktigaan inay ku xisaabtama ajir leedahay mase awel waktigaan isaga tegaya jamaacada ku dhoweysaay oo ka ajir badan mas'aladaa xadiidkan baa loo daliishadayo in jamaacada la aadaa fadli badan lana maxaa yale nebiga jamaacada darteeda awel waktigii uga tegi jiray sida xadiidka ku cadsooma liana nabiga sal ll salam hadday soo daahaanna muxuu samayn jiray dibuu udhigi jiray awel waktiga waa ka dhigi jiray hadday soo baxaan oo jamaacadii la waayey soo baxaan waa ku sugi jiray rasuulka sal l slam oo sirdaga awel waktiga ma tukan jirin dagaal usoo dhigan jiray hadday soo degdegaana waa jamaacadii soo degdegi jira mar walba marka maxaa muhiim u ahaa nabiga agtiisa maxaa muhiimka ahaa jamaacada muhiimka ahay saa darteed jamaacadabaa muhiima jamaacada in allaale intay waqtiga tukanayso labadii waktiga soo sheegnay hadday ku dhex jiraan in jamaacada la aadaasa oo jamaacada laga tukado wixii awel wakti kugu dhaafo jamaacada ka kabmay kaa marka xadiidkan isaga waa laga qaatay waxaa kaloo xadiidkan laga qaadana masalada kaloo muhiimka ah waxay tahay in weliba jamaacadu ay sugto si ay jamaacadu u tiro badato in fadli oo ku jiro in xataa jamaacadii inta la sugo dadkiisi ay u bataan kulamaa ay bataanba kulamaa ajirka usii dabanayo liana nebiga inay dadka soo bataan darteed buu usugi jiray taana masalada waa laga qaatay oo alimaam ibn xajar saasuu ka istimbaabay liana masaajidka masaajidka ka jamaaco waa ka ajir badan saa darteed in jamaacadii laysla sugo si ay usoo bataan ajirka labadaada xadiidka waa laga qaatay walimuslimin min xadiidi abi muusa waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaa sidoo kale intaanan ka bixin nebigu salaada subaxna inuu mugdi kutukan jiray geli jiray walimuslimi min xadiidi abi muusa faaqaama alfajra nabiga salaadii fajar bau aqimay xiina tukaday isu taagay xiina inshaqa alfajru fajarku markuu dillaacay wannaasu dadkiina laa yakaadu uusan sigaynin yacrifu inuu aqoonsanayo bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale dadkuna aynan ataa sigaynin qaarkood qaar kale inay aqoonsanaya yani kuma dhawaanayaan xataa saasuu nabigu salaada ku geli jiray cumuuman culimada in badan ah, hadday ibn xajar iyo ibnu daqiiq iyo waa caam waa caam yeelaya hadday dhacdo in salaadii marka dib loo dhigo limada haddii ay dhacdo salaadii in dib loo dhigo jamaacadu ay iyagu dib u dhigayaan oo adiga qudradaada ay ka baxsan tahay adiga waxaa kuu fadli badan inaad jamaacada sugato saasay ka hadleen laakiinse takhiirka jamaac ahaan sida fiican cishahan bay gaar ku tahay a cisha haday mar walba uu daaho waa mar walba waktiga fiican ugusii dhawaana laakiin casarka oo kale in la daaho fadli kuma jiro e hadday dhacdo jamaaco xanafiyo kale hadaad ma tukanaysa meesha inaysa wax kala joogin iyo inaad la tukataa ka niman badan an waxaan garana marka e, nimankan salaaday daahiyaan dartood uga tegi jiray jamaacada oo guryahooda ku tuka jiray markii dambe waa qabatay jamaacadiiba iska dhaafay in jamaacada lagu dadaalaa sawe sunada aada ilaalinaysa jamaacada ka marka xiina eh, walaa yakaadu yucrafu walaa yakaadu yacrifu bacduhum bacdan marka salaadsi waxaa nabigu fa aqaama nebigu waa aqimay alfajra fajrigii yani waa amray bilaal in la aqimo amray salaadii u sitaagay xiina inshaqa alfajru markuu fajrku dillaacay waannaasu dadkiina laa yakaadu ounan sigaynin yacrifu bacduhum qaarkood inuu garanayo bacdan qaar wacan raafic ibni khadiijin oo isleeyihiin qaala waxa yii kunaa waxaan ahay nusali lmaqriba maqribkaan tukan jirnay maca nabiyi sala allahu aleyh ali wasalam nabigaan la tukan jirnay maciisa fayansarifu axadunaa midkeen waa gadoomi jiray walxaal inahu isaga oo la yubsiru oo arkaayo mawaaqica nablihi gabownkiisa ama leebkiisa meesha uu ku dhaco isagoo arkaayo muttafaqun caleyhi bukhaari iyo muslim baa xadiidkan soo saaray xadiidkan waxaa laga qaadanaa nebigu inuu maqribka awel waqti ka tukan jiray lianna hadda maqribku aakhirulwaqti oo ka tukaday ma dhici lahayn in leebka meesha lagu tuura la arko suurtagalma noqoto oo nebigu maqribka mar hadday qoraxda dhacdo xaaj inuu fiiriyo iyo ma lahaa jirin iyo ixtiyaadan lagula samayna ma mar hadday qoraxdii dhacdo salaadii waa dhamaatay waqtigii hore mar hadday qoraxdii dhacdo maqribka ayuu geli jiro oo ma samayn jirin xaaj inuu fiiriyo awqaada kamid maaha looga xisaabtay waa jahli waa jahli qaarkood maxay samaynayan salka ad arkaysaa waa dib dhigayan maa maalmaha kale bilaha kale caadi waxaan dhaca hadaad tira intaasoo saacan soo soo maray waxyar intay naga khasaari laayeen dhinac kale inaan ku dhawaana roon caqligooda isticmaalaya hadii waxaa lagugu kallifay cibaadadan indhaha meeshaan fiiri baa lagu yii eh, eh, qoraxdan raadi haday dhacdo amarkii nebigaad kasoo dhacda waswaas looma baahni waswaasku diin maaha midda kale salaada xataa hadaad ixtiyaad rabto oo bilaha kalaba waa ixtiyaadka waa maxaan sameeyey la salaadiiba soo iyada laftirkeeda dadaal uma baahnana iska dukanay bilaa ixtiyaad waa waswaas mina shaydaan shaydaan xagiis marka nebigu marka salaada maqribna sida haalibka a ah waxay ku tukan jiray mufasal suuradaha gaagaaban oo duxaa iyo ka hooseeya ku dukan yihiin marka salaadii marka waa gaabi jiray qiraa'ada markii laga baxana leebka la tuuro meesha ku dhacay baa loo jeeda mutafaqun caley waxaana dhan waxay asxaab usoo guurinaya in lagu dhaqmo haddaan lagu dhaqmaynin oo laga madax taagayo jeedadeed adigun ku dhibaysaa waa sida abu hureyra uu yihi wallaahi laarmiyaanli araakum tucriduuna canha wallahi la armiyanahaa bayna aktaafikum maxaa sunada iga sii jeesanaysaa dhabarkaan idinkaga tuurayo daartaan yaala daartaan dadka waxaa dhinac isku duusaayo orka un axaadiidka marka ugu sheegayo an waa idiin sheegayo dadka muqalidada ah ama marka fiqigooda dhanba fiqi baan naqaanaan waa kuleeyihiin maca haddaad xadiidka u keentana xadiidka fiqhi maahan kuleeyihin xadiidkii qur-aanka fiqhi mala ma ahan jumladan fiqiga xaggee fiqigan kale ka yimid so xadiidka iyo qur-aanka iyo xadiidka usoo kala imaamiy haddii hadal la rabana hadalka alle hadalka rasuulkaa weyn hadalada aimada aimada un inay qawaacid noo sameeyaan saan kitaabka uga fahmi lahayn inay noo bayaaniyaanay leeyihiin malaha dhaaca laakiin ayaga oo mutlaq ahayn qabriga markaad tagtana adiga alle rasuulka iyo diintaa lagu weydiinay su-aal male hebel iyo hebel iyo hebel madhab hebel cid ku weydiina kartaa marka waa allaa madhabiyatu allaa madhabiyatu waxaa weyaan diin jadiid diin cusub amase wuxuu yii madhabiyadu allaa madhabiyadu qofku inuusan madhab madhab uusa taqliidsanin gaalnimo marka hadii la dhaho saas weyaan waa khatar ninaan dariiqo lahayn waa ninaan diin lahayn in la dhaho ninaan aaba lahayn waxaas dhan kala dariiqada kii nebi maxamed hadduu yiraa marka imaamu shaaficiga kii nebi maxamed duu kuu sheega sax waaya laleeyahay kii nebi maxamed ii sheega laakin keligiis ma ii sheegayna maxaa ummadda kale maxaa cambaara iyo shaabada shabku siiye maxaa imada shaafici sow sheekiisa maaha maalik isaguna shaaficina soo maalik ma daya jirin markay madiine imaaday waa culimada widi iyo kalgacayla ka dhexeeyey maxaa adiga marka kuwaasna aad udiiday kuwaana aad u ogolaana marka annaga mana lihin shaafici laga tago kulligood waxaan leenahay wixii qawaacidaas ay noo wada jideeyeen wax aan ka aragna waa qaadanayna taasaana culimada weyneeyey laakiin ninkii hal qabsaday kuwa kalena yidhi isma soo galna annaga kaas waa culimada ka berina nimankaan caqli hadday ku hadlaana de muzaniyaaba cidiyada haddii la yiraa naqlina de naqligu wuxuu leeya fasalu ahla dikri in kuntum laa taclamuun nin gooniya naqligu ma sheegayo naqligu qof gooniya ma sheegayo laakiinse haddii madhabka loo baranaayo mujarad aniga wadankan aan joogo culumta shaaica ku ku faafsan waa madhabka shaaficiga saa darteed waa barana dhib male waa baran kartaa laakiin in dadkan lagu qasbo l hadaadan noqonin gaalaad noqonaysa lagu tagfiiriye ummadda waa khalad wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxaay tiri actama rasuululahi sala allahu alayh wali wasalam actama rasuulullahi nabiga waa caweysin geliyey sala llahu alayh ali wasalam daata leylatin habeen bil cishaai cishihii buu aweysin geliyey oo alcatama watiga alcatama waa waktiga marka aweysinta la yirahda geela la maalo masana hooye afar saac meelahaas taqriiba actama rasuululahi sala allahu alayh ali wasalam daata leylatin bilcishaai nebigu marka waa caweysin geliyey habeen habeenada kamida salaadii cishaha xataa dahaba ilaa uu ka tegay caamatu leyl habeenkii in badan oo kamida ilaa ay ka tagtay uma markaa dabadeed kharaja nebiga waa soo baxay fasallaa waa tukaday wa qaala waxa uu yidhi innahu shanigu waxa uu yahay lawaqtuhaa waa waqtu salaati lcishaai cishaa salaadeedii waqtigiisii rasmiga ah. lowlaa an ashuqa hadii aanan inaan dhibo aanan ka baqaynin calaa ummati umadeyda lowlaa hadii lowlaa an ashuqa yani inaan mashaqeeyo haddii lala yahay calaa ummati umadeyda korkeeda yani umadeyda inaan mashaqeeyo oon mashaqo dusha uga tuur haddii lala yahay oo aysan jirteen waxaa weeyaan waqtiga aanan laakin mashaqa ku sugan mashaqo darteed dawladii marka uga tegay saa darteed marka mashaqada waxa weyaan marka mashaqada sharcigu takaaliifta qofku mashaqo isaga ku ah laguma kalifin sharcigu kuma oskalifin rawaha muslim marka axaadiista waa iswadaleel hadal badan uma baahan shuhun ilaa kulki leyl awal la geeyo way fiican tahay hadii kale marka in la geeyo awal waqtiga laga tukado hadii marka la helaayo intaas dhawaawada la yeli marka duhurka iyo idraadka gala idraadka xogaa hadalaa ku jira dibaan udhigeyna insha allahu tacaala wabilahi tawfiiq wsal allah wasalam calaa nabiyina muxamadin ka reeb arintaas falamaa qadaa bawlahu markuu kaadidiisii dhamaystay ninkii amara nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu waa amray bidanuubin min maa wadaan biyo ah ayuu amray huriiqa caleyhi markaasaa lagu shubay wadaan biyo ah la keena yi markaas meeshii nijaasi lagu saas loogu sayri lagu shubay muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidkan wariyey xadiidkan axkaamta laga qaadana waxaa kamid a ah, kaadida bani aadamku waa najaas ko laanna nebigu ma dhaqeen haddaysan najaas ahayn wabitaali kaalidii bani aadamka hadday biyihii ku dhacdo najaasaa ku dhacdaa laleeyahay taa laga qaatay ko midda labaad oo kale xadiidkan shaaficiyada xujo ku yahay naam leana nabiga sala llahu alayh ali wasalam wadaan biyaa wadaan iyo qolateen misladihin maya sooma wadaan biyo abuu nabiga najaas korkeed ku shubay waxaana ka dhalatay meesha inay daayir noqotay haddii marka wadaan qoliteenka najaas hadii ay biyuhu haddaynan badnayn najaastuna ay isgaaraan oo ay ishaleelaan najaas iyo biyo aan badnayn waxay dhihi jireen waa najaas soo maaha xadiidkaana ayaga markaas qabanaya xadiidkan marka ayagu maxay uga jawaabeen waa og yihiin waxay uga jawaabeen waxay yidhahdeen kii hore eh, eh, eh, xadiidkan biyaha ayaa najaasta kusoo arooraya biyaha ayaa najaasta ku imaanaya kii horesa najaasaa biyaha ku imaanaysa naam saasay dheen waala haddii biyo meel kugu jiraan najaas ay ku dhibicdo haddaysan qullitayn la ekayn iska daabi biyo waa najaasa naam haddiise biyo yar galaaskaas biyo ah najaas halkan ku taal aad saas ugu shubto ad meesha ama ku dhaqdo amaad kuba shubtada daahiroo noqonayo l sababto biyihii baa nijaasada kor yimid naam ee nijaasta ima imaanay ma fahamteen waa kala saaraya labadaas xaalo ay marka laakiin waa tafriiq bilaa daliil naam tafriiqun bilaa daliil saa darteed ibnulmundir waa ka leexday shaaficiyada masalada waa uga leexday haddii la qabsado leeyahay qowlkooda waxaa ka dhalanayo marada inaysan daahir noqonin ilaa marada marada ma biyo qolitaan biyo la-eg maa la dhexgelina marada nin walba markuu mara daahirsanaa muxuu ku daahiriya baaldi biyaha iyo wax ka yar weliba marka hadii la yidhaha qolitaan unbaa haddii qolitaan ka yar iyo nijaas is arkaan oo u dhamaatay nijaasa meesha ka dhalanaysa marada markaa lama lama daahirin kara naam ilaa in la geliyo barkad biyo in dhex dhexgeliyo marada maaha naam taana biyihii kuwa waxay noqonayaan ay marka baabul miya wuxuu kasoo gelaya xadiidkan biyihii in marka wax lagu nadiifiyey oo haddii najaas meel taal biyahii ama ha yaraadan ama ha badnaadan saas loogu sayriyo aan la oranaynin war biyihii najaasti baa istaabtay meeshii weli waa najaas inaan la dhehaynin ayaa laga qaadana ma fahamteen waxaa kaloo laga qaadana inaan loo baahnayn najaasti in la qodo oo la yidhaha meeshaan ma najaasoodi ha horta carada carada ka qaada